الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tamaariinta wataynu soo akhrinay waa kulley waad soo muraajacayseen waxaan ka bilaabaynaa tamriinka saddexaad ضac badla أna وmacmuulayha masdara صarيixa في kuli jumlaة min الjumal الآtiية anna iyo labadeeda macmuul anna iyo labadeeda macmuul ayaad meesha ka tuuraysa waxaad bedelkooga dhigaysaa masder sariixa masderku waa laba nooc masder waa sariix masderka kalena waxa la dhaha muawal marka uu masderkii oo cad meesha yaallo sida tamriinka labaad inimka soo maray ashukru alistifhaamu alindilaaqu alkhuruuju ama waxaa tiahdaa hakara shukran shukran waa mastarkii istafhama istifhaaman inalaqa indilaaqan kharaja khuruujan mashaa mashyan shaahada mushaahadatan sallama tasliiman farixa faraxan kataba kitaabatan tadaxraja tadaxrujan nabuha nabaahatan khaafa khawfan masderkaasi khowfan mushaahadatan istifhaaman khuruujan masderka noocaasa ee cad ee meesha yaalla sariix baa ladha waa masder waadixa oo bimacnaa aan yani meel ku dhex qarsoonayne meesha yaalla wey sidiisi isagoo ah masderka mu'awalkiina waa kan aynu soo maray ee waxa weeyaan lagala soo baxayo anna iyo ismigayga iyo khabarkayga isagoo cad meesha ma yaallo laakiin halkaasaa laga soo ugaadhsanaya oo lagala soo baxaya oo laga soo qaadanaya kaa aan caddaynna waxaa la dhaa muawal waa la soo awilaya oo lagala soo baxaya meesha mastarku waa labadanna marka wuxuu ku yidhi daac badala anna wa macmuulayha anna iyo labadeeda macmuul badelkooga waxaad meesha dhigtaa saddexdaa intoo tuurto masdaran dhig waa dacda mafcuulkeygi dac masdaran mastarka oo sariixana marka uu annay ismigaygiiyo khabarkayga ku dhex jiro ma sariix ba mise waa muawal waa muawal laakiin markaad kuwaa intoo tuurto mastarkii oo cad meesha soo dhigto wuxuu isku bedelayaa sariix fii kulli jumlatin min aljumal alaatiya jumlo kastoo ka tirsan jumlooyinka soo socda wabayin mawqicahu min alcraab icraabka meeshuu ka dhacayna sheeg masderka markaad soo dhalaaliseed meesha soo dhigto waxaad sheegaysaa icraabka wuxuu dhahay sidii aynu lahayn yani marka la icraabayo yasumuunii annaka muiicun waxaynu ku daynuun icraabka iyo masderka inaynu soo dhalaan laakiin qaab carabi ahaan loo sheegaa jira inaad masder soo dhalaalisay oo masderkii faacil noqday ama naaibu faacil ama mafcuul noqday waxaa la odhanayaa markaad yasuruunii icraabayso aad yasuruunii annaka muiicun icraabkayga dhammaystirto yasuru ficlu mudaaric marfuuc wcalaamatu rafci dama wnuun nuun lwiqaaya walyaa damiir mutasil mabniy cala sukuun fi maxali nasbin mafcuulu bihi أنka مطيiع أن xرف توkيid ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسمها مطيiع خبرها مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة intaa cراabka meesha yaala markaad damaystirto يsurunii waxa ka maqan saynu soo sheegna faacilki waxaa la odhanaya والmasdر المؤول min أna واسمiha وkhabariha masderka lagala soo baxaya ana iyo ismigeyga khabarkeega والmsdر المؤول min أna واسمiha وkhabariha faacil ama faacil yasurunii والتaqdiir ama وتaqdiiruhu yasurunii iطaacatuka saasaa loo cabiraya masderka lagala soo baxaya ana iyo ismigayga iyo khabarkeyga filxaqiiqana saddexdaa waa la tuurayay laakiin halka masderka lagala soo baxaya laga soo qaadanaya wuxuu ahaa khabaru anna la tegay oo haddii uu masder leeyahayna masderkiisa lasoo qaadanayay haddii aanu masder lahaynna own baa layska soo qaataa masderka own oo ismigii loo idaafeeya haddii uu daraf iyo jaara majruur yahayna masderka waxaa lagala soo baxaa mutacalaqiisa oo ku tacaluqayo kaainun iyo mustaqiruna masterkeygii baa lasoo qaataa cown iyo iyadana istiqraar calaa kulli xaal khabarka waxaa lagala soo masterka waxaa lagala soo baxaa khabarka marka qaabkaasaad icraabka markaad damaystiraysana ku daraysa wاlmasdaru اlmuأwalu min ana wasmiha wakhabariha faacilun ama mafcuulun ama naa'ibu faacil wاtaqdiir tiina saasaad u raacinaysa marka wabayin mawqicahu min alcraab masterka markaad soo dhalaaliso icraabka meesha uu ka dhacay sheeg wuxuu yahay faacil iyo mafcuul iyo naa'ib faacil una ama anna dhe anna iflu ana alqamara sagiiru anna iflu ilmaha yari wuxuu moodayey ama uu maleeyey ana alqamara tayxu sagiirun inuu yaryahay halkaa waxaa ku jira anna oo ficlun maadina mabniya cala fatxi aiflu maa yar oo maxaa la dhaa faacil marfuuca aiflu dhanna iflu waa ficil maadi iyo faacilkiisi ana alqamara sagiirun ana waa xarfu tawkiid wanasbi tansib اlsma watarfacu اlkhabr alqamara ismuha mansuub sagiiru khabaruha marfuuc maxaa ka maqan jumlada oo ka dhiman anna waa ficil maadi faacilkiisi u haystaa aiflu mafcuulkii baa maqan muxuu malaynayay ilmaha yaray muxuu moodayay wاlmasdaru almuwalu min anna wasmiha wakhabariha mafcuul bihi wاtaqdiir dhanna iflu soo dhalaalaya masdarkii haye siqara alqamari maxaynu samaynayna markaynu halkaa master ka soo dhaalino waxaa la tegayaa annada khabarkeega oo sagiira ah. sagiir qofkii baa lagu tilmaamaya shaygii inuu yaryahay masterkiisu waa maxay waa siqar asiqar kabiirun masterkiisu waa alkibar kibar wey waa yahay marka iar maxaa loo idaafaynaya masterka marka soo qaado annada ismigeegii iqar alqamari danna iflu iqar alqamari saasay noqota masterkaynu soo dhalana waa mafcuul bih wajadtu waxaan ogaaday ana takhiira dibudhigu howlaha la habsaamiyo ama dib loo dhigaa mudirun inuu dhib leeyahay dhibtiisa inuu leeyahay mudirun wajadtu ficl wa faacil ana taakhiira mudirun waa anaiyo ismigeygii iyo khabarkaygii waadix wey waxaa loo leeyaha wاlmasdar min ana wasmiha wa khabariha muxuu dhacaya maad malanaysa wajadtu ficilkaasi faacilkiisi u haysta wixii la helay mafcuulu bihiba wixii uu ogaaday baa ka dhiman wixii uu ogaaday haye soo dhalaali masder mudirun teg masderkiisa oo darar ama idraar darar baynu iska odhanaa mudirun ismu faacilka marka la ego masderkiisu waa idraar sida adara idraaran aqara iqraaran marka idraaran laakiin darar baynu iska soo qaadanayna wajadtuha idraara taakhiir ama darar iska soo qaada masderka darar ka dhig darar takhiiri wajadtu waxaan ogaaday darara takhiiri takhiirka dhibaatadiisa ayaan ogaaday wafiqtu waxaan ku kalsoonaaday wafiqtu waiqa min ana taajira ninka taajirka ama ah ganacsaduhu saadiqun inuu run sheegay ayaan ku kalsoonaaday waiqtu muxuu noqonayaa caraabkiisu ficlun wafaacil min xarfu jar majruur buu u baahan yahay u jaro ismi u jaro laakiin waxaa ku xiga ismi majruuri kuma xiga xaraf kala ku sii xiga waad garanaysaa aduguba mintu inayna xaraf jarin ana xarfu tawkiid wa nasbin tansibu اlisma watarfacu اlkhabar ataajira waa ismigeygii saadiquna waa khabarkeygii wlmasdar lmuawal mar haddaad annaba tidaa waa in masder meesha laga soo dhalaalay haddii kale inaad u akhraysa haddaanu meesha masder ku jirin inaad odhanaysa wاlmasdar اlmuأwal min أna wasmiha wakhabariha muxuu dhacaya aye majruur bmin masderka meesha laga soo dhaalanaya min baa jiraysa wالtaqdiir aye waiqtu soo dhalaaliya waiqtu min min sidqi الtaajiri ismigan u idaafe waiqtu min sidqi الtaajiri saadiq oo khabarkii aynu tegnay masterkiisu waa sidqi sidqi wey sidqi waxaa loo idaafaynaya taajiro ismu anna mintiina waa lagu jaraya waiqtu min sidqi الtaajiri yaxsabu اlbakiilu ana almaala khaalidun bakiilku wuxuu moodaa inuu maalku waarayo ama weligiiba jiray yaxsabu ficlun mudaaricun marfuuc wa rafci adam albakiilu faacilun marfuucun wa rafci adam ana almaala khaalidun ana wasmuha wkhabaruha weyaan wadaxa wاlmasdar almuawalu min ana wasmiha wakhabariha haye muxuu noqonaya faacilun mafcuul bihi naaibu faacil yaxsabu lbakiilu ficilkaasi faacilkiisu haysta yaxsabu lbakiilu mafcuulkii baa ka maqan mafcuulu bihi wa taqdiiruhu yaxsabu lbakiilu aye khuluud almaali khaalidun masderkaygu waa khuluud khuluud weye khalada yakhludu khuluudan khuluud almaali birtu waa lai sheegay waa lai warramay bina almusaafira qadim musaafirkii inuu yimid bina almusaafira qadima min asafar yan safarkii inuu ka yimid qadima la dhaa quduum safarka kalimaatinkiisa birtu ficlu wa naaibu faacil bir ficlu maadin mabniy lilmajhuul bira mabniy cala sukuun liitisaalihi bitaai mutaxarika bitaai faacil ficlu maadin mabniy lilmajhuul mabniyin cala sukuun taau faacil damiiru muttasilu mabniy cala dam في محل رفع فاعل نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل لأنه فعلك مبني مجهول بها جميل فعل ونائب فاعل وي أخبرته بأن المسافر قدم بأن الباء حرف جر أن حرف توكيد ونصب المسافرة اسمها منصوب قدم إعراب قدم khabaruha lama odhanao ficil baa meesha ka soo baxa bina almusaafira dahaba kharaja akala qadima ficlu maadin mabniyun cala alfatxi mabniyun cala alfatxi wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuuban damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa huwa iyo hiyedu wujuuban ma noqdaan markay mustatir yihiin jawaasan weeyaan ضمير مستتر جواسا تقديره هو المسافر قدم هو والجملة والجملة من الفعل والفاعل والجملة من الفعل قدم والفاعل هو في محل رفع خبر أن خبر أن بأن المسافر قدم جاء خرج أكل ficilka iyo faacilkaa noqonaya khabarki waayahay anna markaa way haysataa labadeedii maxmuul ismigeygiina waa almusaafira khabarkeygiina waa jumlada qadima huwa jumladaasna waa fii maxali rafcin khabaruha way u dhammaystiran yihiin waxay u baahnayd laakiin jumlada cid waxa jira ciday wax ka maqan yihiin cid wax tabaysaa jira muxuu noqonaya ka wax tabaya أخبرت بأن المسافر قدم yaa wax ka maqan yihin waxay wax ka maqan yihin ba'da xarfu jarka majruurkaygii bay rabta ay jaraysa والmasdر الmuأول min أna واسمha وkhabariha majruur bاlba وتaqdiiruhu soo qadara uhbirtu biquduum اlmusaafir biquduum qadima mastarkaygu waa quduum safarka kalimaatinka safarka laga soo noqdo quduum baa la dha uhbirtu biquduumi اlmusaafiri sara caliyan waxaa ka farxiya cali sara waxaa ka farxiya caliyan ninka cali la ydhaa anahu naajixun inuu naajix yahay najaaxiisu ku farxa sara ficlu maadi mabniyu mabniyun cala alfatxi caliya mafcuul bihi mansuubun wa nasbi alfatxa sara faacilkaygu waad raadin doonta maaha in marka u horeysa baa tiaaban kolkaan arki weyda faacilkaba ina tiaaban walfaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa un iska tiraa maha macnaha loo eegaya hadduu macnuhu saamaxaya in halkaa huwa la dhigo sara huwa isagaa ka farxiya caliyan isagee jumladan wax ka horreeya soo sheegnay mama jirin oo isku xidhan yihin macnaha la eegaya sara waxa ka farxiyey hee caliyan ninka cali la yidhaahdo hee wuu sugaya qofkan cali wixii ka farxiyey cali wuu gartay kii laga farxiyey inuu yahay mafcuulkii hadduu ku sugaya waxaad keenta aad ku hadasho سر عليا بأنه أنه ناجح أنه ناجح إنه ناجح يا ka فرحي jumlada macnay kuu dhamaystiraya aduu doondoono oo raadso maxay faacilka iyo mafcuulka iyo aday ku jirta halkaad kala soo baxayso laakiin jumlada macnayay kuu dhamaystiraya sara caliyan annahu naajix haye sara waa ficil maadi caliyanna waa mafcuulkii annahu naajixuna waa annayo ismigeedii iyo abarkeedii yaa wax ka maan yhi ficilka sara maxaa ka maan aacilkiisi aliyan kii laga farxiye u haya mafcuul bihi meesha u yaala wlmasdar almuwal min ana wasmiha wa khabariha aye faacilu sara ama faacilun laska tidha waa la garanayaa ciduu faacilu yahay ficilkaa keliya ku jira wax faacil qaadanaya meesha diiruhu marna waxaad ohanaysaa wtaqdiir oo albaad kelinaysa damiirka dambena waad ka daynaysa aliyay aafadaasi ma kulmayaan halkan oo kale wtaqdiir marna waxaad ohanaysaa ashaad ka daynaysaa wataqdiiruhu waad idaafinaysa masterkaas oo qadaridiisu wataqdiiruhu ay muxuu noqonayaa sara caliyan sara caliyan najaaxuhu hoosda najaax baynu soo qaadan naajix mastarkaygu waa najaax ismigaynu idaafaynay oo hadaa faacilna waynu ka dhigi waan godayna sara caliyan najaaxuhu baa ka farxi waa faacilkii waayahay waa tamriinkii saddexaad kaas التمرين الرابع اجعل المسدر الصريح masderka صariixee meesha yaal waxaad ka dhigtaa fii kulli jumlati min aljumal alaatiya jumlo kastoo jumlooyinka soo socda masdaran muawalan masdar muawalow bedel labadii inaad isku bedashuu doonaya lannahu markau muawal yahayba haddii aad la soo bixi karayso ood sariix ka dhigi karayso markuu sariix yahayna waa ina xaggii kale ku celiso ood muawal ka dhigto isweydaari marna anna iyo macmuulaadkaygii baa meesha yaalla waa masterku waa muawal marka uu ku dhex jiraa ka soo saaroo sariix ka dhig oo kala soo bax marna isagoo sariixu meesha yaallay waxaad ku celisaa muawalkii ku celi masdaran muawalan min anna wasmiha wa khabariha ka dhig yu'limunii waxaa ka xumahay ixtiyaaju lbaa'isiin dadka dhibaataysan baahidooda ixtiyaaju lbaa'isiin maxaa la odhanaya halka imika yulimuni icraabkayga waad arkaysaa yulimuni waa ficlu wamafcuulu bihi ixtiyaajuna waa faacilun marfuuc <clears throat> ixtiyaaju waa mudaaf albaysinna waa mudaafun ilayhi majruur calaamat jari alya lanu jamcu dakr sa icraabku wuu cad yahay ficilkii baa yaalla yulimu mafcuulkii baa yaalla yulimunii faacilkii baa yaalla ixtiyaaju waxa xanuuninaya ee ka xun yahay waxa weeye baahidaas ixtiyaaju lbaysi albasina wa muaaf ilay waxaad ku celisaa meesha anna iyo ismigayga iyo soo gelay masdarka ixtiyaaj ixtaaja yaxtaaju ixtiyaajan ama xaajatan masdarkaana sariixa ee cad meesha yaallana muawal ku celi yulimnii albaaisiinta damba anna la gelinaya yulimnii ana albaaisiina muxtaajuuna yulimnii ana albaa'isiina muxtaajuun icraabkayga da waa taqan yulimunii waa ficilkii mafcuul bihigii ana albaa'isiin waa anaya ismigaygii muxtaajuuna waa khabarkaygii muxtaajiina loodhan maayo lannu khabaru ana waa marfuuc moogta jamcu dakru saalimkana wowdaa lagu godaa muxtaajuun dabeedna bal taa markaad qorata iminka haddaad qorto yulimunii ana albaa'isiina muxtaajuun oo aad tidhaahdo masdarkii soo dhalaalay oo sideedii u celi waa kusoo baxaysa sidaa imika inoo qor lann muxtaajuun baad tegaysaa ixtiyaaj baad ka soo qaadanaysaa ismigaad u idaafaynaysaa ixtiyaaj ulbaacisiin faacilna waad ka dhigaysaa meesha faacil baa ka maqnaa yulimunii ixtiyaaj ulbaacisiin akhshaa waxaan ka cabsi qabaa iftiraas alasad libaaxa cunistiisa wax cuno ama wax qaado akhshaa iftiraas alasad maxaa la odhanaya akhshaa أن الأسد مفترس أما يفترس يفترس أخشى أن الأسد مفترس haddaad tidha ana alsada iftarasa waa islaalkii calimtu waxaan ogaaday ifaadata dawaa faa'iidaynta dawadu ay wax faa'iidayso ifaada calimtu ana adawaa'a mufiidun ama yufiidu haddaad ficil keentana waa islaalkii ana dawaa yufiidu calimtu ana dawaa yufiidu waxay noqonaysaa calimtu ifaadat dawaa calimtu ana dawaa mufiidun waxay noqonaysaa markaad soo masterkii soo dhalaaliso calimtu ifaadat dawaa bay ku dambaysa cajibtu waxaan ka yaabay min ixtiyaali aclab cajibtu min min aye ana aclaba muxtaalun ixtiyaal xeeladaysiga iyo maarsa khiyaamada cajibtu min ana aclaba muxtaalun xeelad badan yahay qisaskao dhan waxaa laga sheekeya luqadahoo dhan dacwada inay xeelad badan tahay cajibtu min ana aclaba muxtaalun waxay qisas ka sheekayn jireen dacwada iyo iyo haad baa ku jiray iyo shay kale ayaa waxay soo wada ugaarsadeen bela shay keliya oo yar markaasay saddexdooda yidhaahdeen kaynoogu daaweynaan u dayno waxaan inaguma fillaan soo qabanay ee soo ugaarsanay keenna inoogu daaweyn marka dacwada maahae mid kale ayaa halkaa ka soo boodo wuxuu idhi anaa wulidtu qabla khalqi الsamaawaati wاlard intaan samaawaadka arladaba la abuurin ayaan dhashay buu dhamu dacwadu kaga horreeyey mogta ana wulidtu qabla khalqi اsamaawaati walard soo isaga loo daayo ma markaa isagaa ugu daaweyn waktiga uu dhashayna ma sheegin taariikhda ide waa laga hormarin karaa hadduu dayt sheego ama taariikh sheego ya waa laga hormarin karaa mogta intaan samaawaadkii arladaba la abuurin maxaad kaga da'weynaan lahayd adugu maxaad ka fikri lahayd ood kaga da'weynaan lahayd dacwadu intay halkaa kasoo boda bay tii waa runtii kuntu mawjuudan yoma wulid <laughs> kuntu mawjuudan tan yoma waa runtii bay tii waan joogay bay tii maalintii u dhashay <laughs> maalintii u dhashay waan joogay macnaa daalika waa maxay anaa ka daaweyso maa markaa kii kale haad buu ahaa markaa intuu ka dhuftay ayuu la tuulay moogtu geed la fulay daydin waxba maadhin moogta iyaduna ma sheegin goor ay dhalatay waxay tihi maalintaa waan joogay <laughs> kaasi dheh marka mar haddii qabla khalqi samaawaati walardi la marayo meel laga soo noqdo mala qisaskeega oo dhan waa khiad iyo xeelataasaa ku badan akhshaa calimtu waxaan marayaa cajibtu min ixtiyaali haclab cajibtu min ana haclaba muxtaalu sura tilmiidu ardaygii wuxuu ku farxay waxaa lagu farxad geliyey bay u taalo waa la farxad geliyey wuu farxay farixa oo kale ay noqon lahayd waxaa ka farxiyeenna sarra surra waa laga farxiyey weyaan mabniin majhuul ka dhig surra tilmiidu ardaygii waa laga farxiyey binajaaxi bisababi najaaxi baa laga farxiyey yani najaaxiisu ku farxun weya macnaha surra maxay noqonaysaa ficlun maadin mabniy lilmajhuul mabniy cala اlfatx atilmiidu naaibu faacil marfuuc calaamatu rafci adam binajaaxi albaaw xarfu jar najaaxiis majruur bilbaaw calaam jar alkasr wanajaaxi mudaaf lha damiir mutasil mabniy cala alkasri fi maxali jar mudaaf ileh bedel masterka najaax ee meesha yaalla sariixa waxaad u badashaa master lagala soo baxayo ana iyo ismigayga abarkayga sura tilmiidu bnahu naajixun binahu naajixun marka lasoo dhalaaliyana binajaaxin bay noqonaysa surirtu waxaan aniguna laygaga farxiyey waa mabnulmajuulkii <clears throat> waa layga ariyey <clears throat> oo waxaa lagaga farxiyey min surcati اlqiطaar tareenka xawaarihiisii uu ku socday ee uu dheeraynayey yaan ku farxay suruurtu waa ficlun wa faacil ficlun wa faacil min surcati waa jaarun haye waa majruurun surcati waa muaaf alqiaarina waa muaaf ilayhi majruur calam jiral kasr badala masder sariixa meesha yaallo surca surca waa masder muawal ka dhiga suruurtu min ana alqiaara sariicun suriirtu min ana alqiaara sariicun min surcat اlqiaar bay ku dambaynaysa ishtahara dakaau اlfiil ishtahara ficlu maadin iyo dakaau faacilkiya alfiil oo mudaafu ilayhi badel ishtahara dakaa baa iminka masterkii sariixa meesha yaala ishtahara ana alfiila dakiyun ishtahara ana alfiila dakiyun dakiyun farixtu bijamaali الdaar <clears throat> farixtu biأna الdaara jamiilaة farixtu biأna الdaara jamiilaة bijamaali الdaar bay ku dambaysa adhashanii waxaa iga yaabiyey sabru ljamal awrka adkaysigiisa adkaysiga awrka adhashanii ana aljamala abuurun ama abuurun sabir badan axzananii ihmaaluka ihmaalkaaga iyo dhayalsigaaga dayaacadda cashiro kale duruusta marka laga hadlaya aad dayalsanaysa maalan ama ihmaalku de wax walbou soo gali karaa waxa sidiisii iaan didiaan weyaan did liaan iaanku waa markaad sidiisa u qabato shay kasta ihmaalkuna waa markaad dayasato amaad fudaysato axzananii waxay ka koobantahay axzananii ficlu maadin wa mafcuulu bihi axzana oo ficlu maadi mabniy cala fatxiya wa nuunu nuun lwiqaaya walyaa fi maxali nas mafcuulu bihi faacilkii baa la sugaya axzananii ihmaaluka waa faacilkii faacil marfuuc oo masterkiio sariixa meesha ah. yaal ka dhig master muawala axzananii annaka ihmaalukadani kaafkan loo idaafeeyey ismu annu ahaa markiisii hore annaka muhmil axzananii annaka muhmilun axzananii ihmaaluka التمرين الخامس التمرين الخامس بين سبب fatxi hamzati anna sababta loo fadxiyey hamsada anna goormaa la fadxiyaa ana hamsadeeda ma taqaano goormaa ana la dhado idaa xallat hiya wasmuha wa khabaruha maxalla almasder meesha marka looga baahan yahay masder faacil uu ka maqan yahay naaibu faacil baa ka maqan mafcuulkii baa maqan majruurkii xarfujarkaa maqan meesha marka masder looga baahan yahay ana la dhado si masderkaa loo helo oo looga soo dhalaalay haddii aanay jumlada waxba ka dhinayna ilnaa la dhado maalan markay ugu horayso marka ugu horeyso kale inaad odhanaysa ina albaaba maftuuxun albaabkuu furay ina albaaba maftuuxun halkaasoo kale anna ma odhan kartid haddaad anna tidhaahda masterkaad soo dhalanaysaa muxuu noqon doonaa ficil ku horreeye faacil rabaa ma jirin mafcuul la doonayo maqani ma jirin naayibu faacil ma jirin jumladuba halkaas ka bilaabantaa ina albaaba maftuuxun ina waa ina oo xarfu tawkiid wa nasbina albaabana waa ismigeygii maftuuxna waa khabarkaygii wax wax oo wax ka dhiman ma jiraan marka waa inna tira laakiin ka warran haddaan caalimtu ka horraysiiyo caalimtu ma ina albaaba maftuuxun baan odhanaya mise ana albaaba maftuuxun caalimtu waxaan ogaaday ina albaaba maftuuxun mise ana albaaba maftuuxun anna inaad tidhahbaa waajiba lanno caalimtu maxaa ka maqan mafcuulun bih wixii la ogaaday dee caalimtu waxaan ogaaday maxaad ogaatay calimtu kown albaabi maftuuxan fatx albaab waxaasaan ogaada calimtu ana alimaama fi lmasjid calimtu kown alimaami fi lmasjid istiqraar alimaami fi lmasjid wujuud alimaami fi lmasjid marka master baa loo bahanya halka haddaad calimtu ka horraysiiso annaad odhanaysaa waclam ana allaha baad odhanaysaa waclam anta soo mafcuulkii waxaad oganaysa ma dhan anna baa la odhanaya waliba dee qawaacid kale oo kutubta waaweyne sheegto oo inoo dhimani way jiraan laakiin yani meel kasta oo master looga baahan yahay intaynu imika halkaynu maraynaa waxa weeye meel kasta oo master looga baahan yahay annaa la odhanaya idaa xallat hiya wasmuha oo khabaruha maxal ilmaster ba anna la haddii aan master looga baahnayn oo jumlada wax ka dhimani jirin innaa la dha marka wuxuu yidhi bayin sababa fatxi hamzati anna sababta loo fadxiyey dee maxal almasder bay dhacday maxal alfaacil bay dhacday maxal naaib alfaacil bay dhacday anna iyo ismigeyga khabarkeygu maxal alfaacil bay taalla maxal naaib alfaacil bay taalla maxal almafcuuli bihi bay taalla maxal almajruuri bixarfi aljar bay taalla walidalik yajibu fatxu hamzatiha waa in la fadxiyo wamawaaqic almasaadiri almuawalati min alcraab masaadirta muawalka almasaadir almuawala iyo maxaa jirta almasaadir asariixa masaadirta muawalkaana sheegay halkaa kudhex jirtay kala soo baxayn ee araabka halkay ka dhacday bayaan uclina waxaa la iclaamiyey oo si cad loo sheegay ana alxumma muntashiratu xummaddu inay faaftay ayaa la sheegay uclina ficlu maadin mabniyu lilmajhuul mabniyu cala alfatxi ana alxumma muntashiratu waa anaya ismigeygiiyo khabarkeyga alxumma ismu ana mansuub وcalaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha التacadur muntashirana waa taqana waa khabar marfuuc khabaru ana marfuuc waayo uclina naa'ibu faacil bay doonaysa <clears throat> ficilkaasi waxa ka maqan naa'ibu faacilkiisi oo ficil maadi mabniin majhuul naa'ibu faacilkii baa maqan waxaynu ka soo qaadanaynaa muntashiratun khabaru anna ah oo intishaara intishaar waxaynu idaafaynaynaa xumadda oo ah alxuma oo ah ismu anna waana godaynaa intishaarka masdarka lanu naa'ibu faacil maxay noqonaysaa uclina intishaaru lxummaa intishaar اxuma yuscij اlmallaaxa ninkaa badmareenkaa badmareenka waxaa iscaajiya oo dhiba ana الriixa shadiidatu dabayshu inay adkaato yusciju iyo almallaaxa waa ficilkii iyo mafcuulkii faacilkii baa la sugaya ana الriixa shadiidatu waa ana iyo ismigeygiiyo basterka halkaa lagala soo baxay muawilkii wuxuu noqon doonaa faacilkii yuzciju wixii ninkaa dhibayey yuzciju lmallaaxa shiddat riixi shiddat riixi shadiidatun basterkiigu wuxuu noqonaya shidda ama ishtidaad shiddat riix adabaka waxaa kaa cadhaysiiyey ficl maadi wmafcuul bihi ana alqalama maksuuru annayo ismigaygiiyo khabarkeyga waxaa kaa cadhaysaya qalimku inuu kala jaban yahay ma uu jaban yahay oo la kala jabiyey maksuuru aqdabaka ficilka faacilkiisii baa maqan aqdabaka kasru alqalam kasru اlqalami ama inkisaaru lqalam waa layska odhan kara jabidiisa kasrualam jabintiisa weyaan kasrualam marka la qalamka qalinka jabintiisii baad ka cadhoota la jabiyey aqdabaka kasru lqalami actaqidu bimacnaa uuminu baa ka fiican uuminu biana allaha qaadirun actaqidu ana allaha qaadirun waxaan caqiidaysanahay oo rumaysanahay ilahay inuu qaadir yahay actaqidu ficlu mudaaric marfuuc wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu ana faacilka halkaasuu ku jiraa la raadin maayo laakiin mafcuulu bihigii baa la rabaa wixii aad aaminsanayd eed rumaysnayd an allaha qaadirun annayo ismigeygiiyo khabarkayga tuur waxaad ku soo bedelataa masdararkaa lagala soo baxaya qaadirun oo ah qudra qudrah ilahayna uu idaafay qudrat allah actaqidu qudrat allah mafcuul bihi masruuf wاlmasdar اlmuawal min ana wasmiha wkhabarha mafcuul bih lilficli actaqidu wataqdiiruhu actaqidu qudrat allah uuminu biqudrat اllah xazina alfallaaxu wuu murugooday lianna niila munkhafidun maxaa yeelay webigii niil baa hoos u dhacay mansuub lmiyaah baa ladha halkay marayeen baa hoos u dhaceen xazina ficlu maadi mabniy cala اlfatxi alfallaaxu faacil marfuuc calaamatu rafci dama xazina alfallaaxu waa faacilkii liأna الniila munkhafidun allaamu xarfu jar allaamu xarfu jar النيل اسم لأن النيل اللام حرف جر أن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر النيل اسمها منصوب وعلامة نسبها الفضحة منخفض خبرها مرفوع وعلامة رفعها الضمة حزن الفلاح وحوي فعل يفعل لي laamkii xarfu jarkiiba halkaa ku jiro tacliil faa'idaynaya majruurkiisii buu rabaa wاlmasdar almuؤwal min ana wasmiha وkhabariha majruur biاllaam wالtaqdiir xazina alfallaaxu linkhifaadi الniili linkhifaadi الniili munkhafidun wuxuu ka yimid inkhafada inkhifaadan sida inkasara inkisaaran inqaطaca inqiطaacan infasala infisaalan linkhifaadi الniil arrintaa darteed buu murgo culima waxaa la ogaaday ana alkhabara صaxiixun khabarku inuu sax yahay culima ana alkhabara صaxiixun ha u akhriyin saxeexun saxeex xadiiay marka la sheegay waa xadii صaxiixa kaasi carabi maa waa xadii صaxiixa صaxiix xeex carabigu mabalaba mogta waa lahjad iyo waxaasu ka soo galay dadka lahjaadka culima ana alkhabara صaxiixun صaxiix culima ficlu maadi mabniy lilmajhuul mabniy calى اlfaطx ana alkhabara صaxiixun saddexdaasina icraabkaygu waa waadix waa ana iyo ismigaygiiyo khabarkayga wاlmasdar اlmuأwal min ana wasmiha وkhabariha naa'ibu faacil wالtaqdiir culima soo dhalaaliya masdarkii meesha ku jira naaibu faacil dabadeedna ka dhiga culima sixat lkhabari sixa labadii xawoodee kala saaraa markii saxiix lalahaa labadii xa ee ku jirtay meesha iyo sixa iskugu imanayo laysku idqaamaya sixa bitashdiid ilxaa waayahay culima صixaة اlkhabari صixaة اlkhabari waa naa'ibu faacil تمرين في الإعراب التمرين السابع نموذج أرجو waxaan rajaynaya أنa أمليi يتaحaقق miثaal wuxuu keenay adag أrjuu waxaan rajaynaya waxaan kuu daraynaya أنa أمليi أملkayga iyo diiladayda yataxaqaq amalkaygu inuu xaqiiqoobi doono biidn illaah ana amalii yataxaqaqu huwa jumlada si aad u icraabto waa inaad macnahayga fahanto haddaanad macnahayga garanin ma icraabi kartid jumlada alicraab farcu lmacnaa alicraabu farcu lmacnaa alaslu waa inaad macnaha fahanto kadib baad icraabi karaysa arjuu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min الnaصib wاljaasib وcalaamaة rafcihi damaة muqadaraة calى اlwaaw calى akhirih wahwa اlwaaw manaca min ظuhuuriha الiql haddii xarfu cilaha u dambeeya kelmaddu wow yahay sida arju ama uu ya yahay sida armi ama amshi waxaa loogu qadaraa maxay iqal baa loogu qadara haddii uu xarfu cillo alif yahayna tacadur baa loogu qadara saddexda xarfu cillo waxa lagu qadaraya waa intaas wowdiya yadana waa iqal aliftana waa tacadur tacaduran fi اlأlif istiqaala fi اlwaawi wاlyaai tacaduran fi اlأlif istiqaala fi اlwaawi wاlyaai fakhud miثaala kaqaala muusa macshar اlyahuudi qad yaأtii muxamadu wayغzuu man jaxad kaqaala muusa faacil marfuuc calaamatu rafci damt muqadaraة calى alif manc min duraat tacadul macshar اlyahuudi ya macshar اlyahuudi qad yaأtii muxamadu yaأtii ficl mudaaric marfuuc bidamati muqadarati cala alya manca min hura aiqa wayazuwu man jaxad wayazuwu ficlu muطaaricu marfuucu bidamati muqadarati cala alwaawi manca min duhuuriha aiqa saddexda xarficille sababahaasaa loogu kala qadaraa arju markaa waa damat muqadaratun waxaa lagu godayaa ficlu muطaaricun marfuucun wa calaamatu rafci damat muqadaratun cala alwaawi manca min duhuuriha aiqa wاlfaacilu damiir mustatir fiihi wujuba taqdiiruhu ana arju ana ana amali arju waxa ka dhiman keliya faacilkayga way haysta wixii la rajaynayo mafcuulu bihiga ana amali ana xarfu tawkiid wanasbin tansib اlisma watarfacu اlkhabr amali ismu ana mansuub wacalaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalim amalii amal ya mutakalimka waxa ka horeya walaamka fadxaalkaa lagu qadaraya laamta hadda way kasirsantahay liajli ilyaa baa loo kasriyey yadan ka dambaysa darteed laakiin icraabkaygu waa in laamtaa la fadxiya ahayd waa ismu anna oo mansuuba amalii ismu anna mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadarat calaa maa qabla yaai lmutakalim wahwa laam halkan laamtaasaa lagu qadaray fadxada yaa lmutakalimka waxa ka horeya manaca min ظuhuuriha maxaa loo xarakayn waayey fadxadii meesha loo saari waayey ishtiغaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba لأna اlyaaa laa yunaasibuha ila kasru ma qablaha waayahay وأma اlmuطaaf وya اlmutakalimi ضamiir mutaصil mabniy calى sukun fi maxali jar muضaaf ilayh yتaxaqq ficl muطaaric marfuuc lتajarudihi min الnaصb wاljasim وcalaamaة rafc damaة ظaahira wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu ilى amal ana amalii yataxaqaqu huwa amalku inuu xaqiiqo yaa rajaynaya oo rumoo faacilkuna waa huwa wاljumlaة min alficli yataxaqaqu wاlfaacili huwa fii maxali rafcin maxay dhahaysaa fii maxali rafcin ay khabaru in khabaru ana khabaru ana marka annada waa inaad heshay ismigeygi iyo khabarkeygi anna meesha ku jirta ismigeygi iyo khabarkeygi ayna macmuulaha ismigeygu waa amali oo icraabka lagu qadarayo sida loogu qadaro dee abi iyo akhii iyo ummi iyo kitaabii iyo beyti sida icraabka loogu qadaro anna kitaabi markaad tirahda anna ummi xaadiratu sida icraabka loogu qadaro ayaa amaliina loogu qadare lannahu ismun mudaafun ilaa yaa mutakalim ismiga marka yaa mutakalim loo idaafeeyana jamiic alxarakaat waa lagu qadara waxaa lagu godaa dama muqadara waxaa lagu nasbiya fatxa muqadara waxaa lagu jaraa kasra muqadara jamiic alxarakaat waa lagu qadara lishtigaali lmaxalli sababtuna waxa weeyaan meeshii la xarakayn lahaa ayaa mashquulsan bixarakatin tunaasibu lyaa xaraka ay wadato yadan dambe yaa mutakalimku xaraka ay wadato oo ay leedahay xarafka iga horeeya waa in la hoos dhigo waa in lai kasriya ay leedahay yadaa wadata kasrada maaha kasra icraaba maaha xarakaadkii icraabka o dhan waa muqadar lishtigaali lmaxali bixarakati lmunaasiba bixarakati lmunaasaba waayahay ma haynaa anna ismigeygii khabarkeygii mar walba mid walba wiiisaa loo dhammaystiraya waliba se u kala dambeeyaan imika yataxaqaqu faacilkiisii baanu sina ficilka oo damiir mustatiro huwa ah. warkiisi isaguu dhammaad dabadeedna yataxaqaqu iyo huwa ficilka iyo faacilkaas waxay noqdeen fii maxali rafin khabaru anna annana sheekadeedii warkayguu dhammaystiraya ismigeygu waa amalii khabarkeyguna waa jumlada yataxaqaqu hore soco maxaa ka dhimay jumlada arjuudii annada ka horaysa maxaa ka dhima mafcuulun bihi masterkaad halkaa kasoo dhalaalaysa khabaru ana aad ka soo waa inaad ka dhigto mafcuul bih liarji wاlmasder almuawal min ana wasmiha wakhabariha mafcuul bihi liarju arjubu mafcuul bihi wa halkee la tegaya markii lasoo qadaray khabarkoo iyo masterkiisu waa taxaqaqa taxaquqan sidii tasarafa tasarufan masterkiisu waa taxaquq ataxaquq waxaa loo idaafaynayaa amalii oo ismigii anna taxaquqa amalii nasbina oo mafcuul ka dhigo arjuun la soo xidhiidhi arjuu taxaquqa amalii waxaan rajaynayaa amalkaygu inuu taxaquq taxaquqa amalii والmasdر الmuأwل min أna wasmiha وkhabariha mafcuul bih لأrju والتaqdiir arjuu taxaquqa amali soo kitaabku saa uma eraab saasuu iraabaya acrib الjumal اlaatiya jumlooyinkan soo socda icraab أتمنى أن الحياة سعيدة أتمنى oo ficil muطaaric marfuuca faacilkoo anaya ana أna الحayaaةa سaciidaة waa ana iyo ismigeygiiyo khabarkeygi والmasdر الmuأول min أna wasmiha وkhabariha mafcuul bih لأتmنى أتmنى سacaadaة الحayaaة سacaadaة الحayاة nolosha liibaanteeda tamaniya saciidaة masderkeygu waa sacaadة ushiica waxaa la faafiyey أna اljaraada ayxi raxala can misra masr inuu ka tegey ayaa la sheegay sheeca waxa faafay oo la faafiyey ana aljaraada ayixii raxala inuu ka guuray can misr bixamd illaahi tacaala yani beeruhu iyo waxyeelay <coughs> way ku faraxsan yihin ushiica ficlu maadi mabniy lmajhuul mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alciraaq ana aljaraada anaya isimkeygii raxala ficlu maadi mabniy cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu ila aljaraad jaraadka uu sheegaya can misrana waa jar waa majruur can waa xarfu jar misrana waa ism majruur bimin waa calaamatu jari alfatxa niyaabatan can alkasra lannahu ismun laa yansarif ismiga maalsarifku inoo soo dhow yahay ka hor dhici mayna cilalkoogu inoo soo socdaa waljumlatu min alficli wاlfaacil raxala huwa waljumlatu min alficli wاlfaacil fi maxali rafci khabaru ana annada ismigaygii wuxuu ahaa aljaraada khabarkaygina waa raxala huwa fii maxali rafci khabaru ana haye wاlmasdar اlmuأwal min ana wasmiha wakhabariha naa'ibu faacil ushiica waxaa la faafiyey ficil maadi mami majhuul wixii la faafiyeyba la rabaa naa'ibu faacilka ya ushiica haye raxala yarxalu irtaxala baan inta badan rixla rixla raxala yarxalu rixlatan irtaxala yartaxilu irtixaalan marka ushiica rixlat اljaraadi can misr rixlat اljaraadi waa naibu can misr yulimunii anaka muta'allimun soo dhalaale yulimunii ta'allumuka faacilka ka dhigaysa muta'allimun masterkiisu waa ta'allum waثiqtu bأnaka maahirun waxaan ku kalsoonaaday inaad maahir tahay waxaan ku kalsoonahay waثiqtu bأnaka maahirun inaad xariif tahay waثiqtu bimahaaratika waثiqtu bimahaaratika والlah أعlam